atadriib alawal layliska koobaad haati jumalan waxaad keentaa jumlooyinkeen kamaa fi lmithaali sida tusaalahan ku qoran almithaalu tusaale waxaa weeye sawxdari waxaan keeni doonaa alkhaymata baan keeni doonaa taandhada wasajaadata iyo rooga sijaada lagu tukadana waa la yidhaahdaa markaa waxaa kal kala odhanayaa sawxduru waxaan keenayaa sawxduru waxaan keenayaa alkitaaba almucjama waxaan keenayaa alkitaaba walmucjama waxaan keenayaa kitaabkii iyo iyo qaamuuskii sawxduru waxaan keenayaa aطacaama washaraab cunitaankii iyo cabbitaankii ayaad odhanaysaa halkaa waxaa ku qoran atilfaaz walxaasuub baa ku qoran intaan leekeen buu ku yidhi waxaan keeni doonaa atilfaasa tusihi waa tv-ga walxaasuuba iyo kombyuutarka halkaa waxaa qora atamra alcinab saaxudur waxaan keenaya waad atamra timirta iyo walcinaba canabkaan keeni doonaa halkan ashaaya walqahwa baa ku qoran sooxudur waxaan keeni doonaa ashaaya shaaha walqahwata iyo bunka halkana asamaka wadajaaj baa ku qoran sooxudur waxaan keeni doonaa asamaka kalluunka iyo wadajaaja digaaga atadriib thaani kana waxa wey leyliska labaad tabaadal ilxawaara isweydaarsada wada sheekaysi maca zamiilika saaxiibka kamaa fii almithaal saa tusaalahan ku qoran almithaal daa waaxid ardaygii koowaad wuxuu yidhi hal nadhabu ila suuqi alaan iminka suuqa ma tagna daayitin wuxuu yidhi nadhabu haddan barraan tegi doonaa in sha allah haddii alla yidhaa dabeedna intan hoosana sidaa ku qoran halkaa maxaa ku qoran almaktaba baa ku qoran maktabadii kutubta lagu iibinayey hal nadhabu ila اlmaktabati alآan iminka ma tagnaa maktabadda waxaa markaa odhanayaa nadhabu kadan insha allah barraynu togi doonaa haddaa la idhaa almukhtabar ba halkaa ku qoran waa laborotariga meesha wax lagu baadho ee shaybaadhka lagu baadho cudurrada hal nadhabu ma tagnaa alaana iminka ila almukhtabar ma tagnaa halkii shaybaadhka nadhabu waan tegi doonaa kadan baraan tegi doonaa insha allah aljaamica baa halkaa ku qoran هل نذهب الجامعة هل نذهب الآن الجامعة إلى الجامعة إلى الجامعة جامعة ما تقنا وصورنا نذهب غدا إن شاء الله برهان تقدونا الكلية تبارك قرن هل نذهب الآن إلى الكلية كلية ما تقنا صورنا نذهب غدا إن شاء الله برهان تقدونا المدرسة تبارك قرن وحمرك الله هل نذهب الآن إلى المدرسة مدرسة ما تقنا markaa la odhanayaa hal nadhabu alآana ila almadrasati madrasadii ma tagnaa soo nadhabu hadan in sha allah baraan tegi doonaa asharika baa halkaa ku qoran hal nadhabu asharikata hal nadhabu alآan ila asharika shirkadii imika ma qabanaa ma tagnaa nadhabu hadan in sha allah baraan tegi doonaa ayuu kolkaa ku jawaabaya atadriib الثaalث layliska saddexaadna waxa weeye tabaadal su'aala waljawaaba maca zamiilik isweydaarsada weydiin iyo warcelin adiyo saaxiibkaa kamaa fi lmithaal sida tusaalahan almithaalu tusaale waxa weeye daa waaxid ardaygii koowaad wuxuu yidhi ayna almictaf koorhkii halkuu yaallaa daitnin ardaygii wuxuu yidhi labaad taragtu waxaan kaga imid fi sharikati baan kaga imid shirkaddii alkitaab almadrasa baa imankana qoran ayna alkitaab kitaabkii me ayay su-aashu noqonaysaa soona taragtuhu fi lmadrasati madrasadii baan kaga imid almunabbih algurfa baa qoran ayna almunabbih meeday saacaddii toosinaysay qofka soo oranaya taraktuhu waxaan ka imi fi lurfa qolkii baan ka imi almucjam asaf baa marka halkaa ku qoran ayna almucjam mee qaamuuskii taraktuhu fi safi safkaan kaga imid safka yani ay istaagaan ardaydu alqalam almukhtabar ayaa halkaa ku qoran ayna alqalam qalamkii mee taraktuhu fi lmukhtabar shaybaarkii meeshii shaybaarka ayaan kaga imid adaftar almadrasa baa qoran ayna daftar buuggii mee taraktuhu fi lmadrasati madrasadii baan kaga imid athawb ashaqa baa qoran ayna thawb qamiiskii mee taraktu fi shaqa rugtii deegaankaan kaga imi waa meesha oo deganya dhowr qol baa ka samaysan التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال isweydaarsada weydiin iyo warcelin adiga saaxiibkaa sida ku qoran tusaalahan almithaal da waaxid wuxuu yidhi ayna almidalla meeday dalaayadii da itniin wuxuu yidhi taraktuhaa fi sayaara gaadhiga baabuurkan kaga imi asaxiifa baa halkaa qor alghurfa ayna saxiifa jariidadii maada jaraa'idkii mee taratuhu fi lurfa taraktuhaa fi lkurfati waxaan kaga imid qolka ayna saaca alka waa qora saaca alkuliya baa qoran ayna saaca saacaddii halkay taallaa halkay saacaddii taallaa taraktuhaa fi lkuliyati waxaan kaga imid kuliyadda asuuratu albeyt baa qoran ayna suuratu halkee sawirkii yaallaa taraktuhaa fi lbeyti gurigii baan kaga imid asajaadatu albar ayna sajaadatu halkee uu yaalaa roogii ama sijaada lagu tukado taraktuhaa fi اlbari miyigaan kaga imi alfaakiha alfallaaja ayna alfaakiha halkee khudraddii taallaa taraktuhaa fi tallaajati tallaajadaan kaga imid alqahwa almadbak baa qoran ayna alqahwa halkee u yaalaa bunkii taraktuhaa fi lmadbak waxaan kaga imid madbaka atadriib الkhaamis layliska shanaad waxa weeye tabaadal الsu'aala wala jawaab maca zamilika kama fi lmithaal isweydaarsada weydiin iyo warcelin adiga saaxiibkaa sida ku taala tusaalahan almithaal tusaale waxa da waaxid wuxuu yidhi kam darajatu alxaraarati fi riyaad heer kulka ee halkuu maraya magaalada riyaad daitin wuxuu yidhi darajatu alxaraarati cishruun waa labaatan digrii ayuu maraya maka halaaثiin baa qoran waxaa marka kam darajatu alxaraara fi maka maka halkee uu marayaa heer kulku wuxuu odhanaya markaa cishru halaaثuuna daraja waxa weeye soddon digrii almadiina haddana كم درجة الحرارة في المدينة إمس أيو مرة يهركلك مدينة آه عشر آه درجات أما عشر آه عشر درجات وحو مرة درجة الحرارة عشر مرة مرة درجة الحرارة هيركلك عشر وطبا دمشق كم درجة الحرارة halkee u maraya caasimadda suuriya ee kulaylku ee wuxuu odhanaya darajatu xaaraha khamsun waa london taxta sifr kam darajatu alxaraarati fii london heerkulku halkuu london maraya darajatu alxaraarati fii london ama darajatu alxaraarati taxta sifr sifr eber bay ka hoosaysa xataa oo yacni aad buu qabowdahay altadriib الsaadis ladiska لxaad haati jumla kama fi miaal tusaalayaalkeen sida tusaalahan ku qoran almiaal da waaxid wuxuu hi asamaau tomdir cerku wuu da'ayaa daaytiniin hada fasl khariif kani waa waktigii dayrta aljaw xaarun fasl sayf baa ku qoran markaasaad samaysa waxaad leedahay aljaw xaarun wuu kulul yahay muxuu ahaa jawigu iyo hawadu hada faslu sayf taasi waxa weeye xilligii xagaaga ee kulaylka aljawu muctadil jawigu waa dhexdhexaad hadaa faslu rabiic kaasi waxa weeye xilligii guga aljawu baaridu faslu shitaa baa qoran aljawu baarid hawadu waa qabow iyo xilligu haadaa faslu shitaa waa xilligii jiilaalkii qabowga asamaau tumtir samadu way da'aysaa haadaa faslu khariif waa xilligii dayrta ee rooba bowga mulakhasu taraakiib iminkana jumladihii wixii laga soo ururiyey baynu qaadanaynaa qaybta koowaad waxa weeye uxdiru waxaan keenayaa alkhaymata taandhada ayaan keenayaa wasajaadata iyo rooggaan keenayaa sawxdir waxaan keenaya alkitaaba walmucjam kitaabka iyo qaamuuskaan keenaya sawxdir waxaan keenaya alطacaama wاsharaab waxaan keenaya cuntada iyo cabitaanka sawxdir waxaan keenaya alxaasuba watilfaaz waxaan keenaya combyuutarka iyo tusaha oo ah tv-ga sawxdir waxaan keenaya altamra wاlcinaba timirtii cinabkaan keenaya sawaxduru shaaya walqahwa waxaan keenayaa shaha iyo bunka qaybta labaad waxa hal nadhabu ila suuq suuqa ma tagnaa alaana imika hal nadhabu eh, ila almaktabati ma tagnaa maktabadda kutubta alaana imika hal nadhabu ma tagnaa ila almukhtabari meesha shaybaarhka wax lagu baadho alaana imika cudurrada lagu baadho hal nadhabu ma tagnaa ila aljaamica jaamicadda ma tagnaa alaana imika hal nadhabu ila alkuliyati kuliyadda ma tagnaa waa qayb jaamacadda ah alaana imika hal nadhabu ilى اmadrasati madrasada ma tagnaa alaana imaka qaybta saddexaadna eeg taragtuhu waxaan kaga imid fi sharikati baan kaga imid taragtuhu fi madrasati madrasadii baan kaga imid taragtuhu fi lurfa qolkii baan kaga imid taragtuhu fi safi safkii la taagnaa baan kaga imid taragtuhu fi lmuqtabar halkii shaybaarhka ayaan kaga imid arbaca taragtuhaa waxaan kaga imid fi sayaara baabuurkaan kaga imid waa marka waxaad ka timid wax mu'anatha yahay taragtuhaa fi lkuliyati kuliyaddaan kaga imid taragtuhaa fi lbeyti gurigaan kaga imid taragtuhaa fi lbari miyigii baan kaga imid bannaankii qaybta shanaad darajaة الxaraarati arbacuun heerkulku waa afartan darajaة الxaraarati ثalaaثuun heerkulku waa soddon darajaة الxaraarati cashrun heerkulku waa toban digrii weeyaan darajaة الxaraarati khamsun waa shan digrii qaybta lixaad waxa weeye waa sita kam darajaة الxaraara fi الriyaad waa imisa heerkulka magaalada riyaad uu maraya kam darajatu alxaraarati fii maka heerkulka magaalada maka waa intee kam darajatu alxaraarati fi lmadiina magaalada madiina heerkulku intuu marayaa kam darajatu alxaraarati fi dimashqa imsuu marayaa magaalada dimashq heerkulku qaybta toddobaad haadaa faslu lkhariif kan waa xilligii dayrta haadaa faslu shitaa kan waa xilligii jiilaalka haadaa faslu sayf kan waa wakhtigii xagaaga haadaa faslu rabiic kan waxa weeye waktigii guga alaswaat wa fahmu lmasmuuc iminkana waa codada la dhegaysanayo iyo in la fahmo wixii la maqlay awalan alaswaat waxa aan ka hadlaynaa kolka hore waa codadka da iyo daad iyo da labadaa xaraf baa ku jira kelmadaha inta badan fadlun waa wanaag dahiirun waxa weeyaan mid yacnihii gargaaraya riyaadun waa magaalo magaceed nadiirun mid mid kale lamida naqdi yani waan ku soo dhammaysanaynaa sawxudari waan keenaya markaad waxaa ku dhammaysanaysa meel ama fasax aad ku soo qaadanayso oo kale naqdi alcudla oo kale danna ayaa inoo qoran halkaa wuu bakaylay oo wuu gacan adkaaday danna wuu u maleeyey o wuu mooday daniinun waa mid bakayla daniin waa mid la tuhmay oo la tuhunsan yahay xumaan baa lagu tuhunsan yahay dalla wuu lumay dalla wuxuu noqday bafara wuu tidcay marka la soo hayo ee la tidcaya xadhkahoo kale iyo dafara ciddiduu ku muday weeyaan oo wuu xagtay ciddiduu ku muday daalun um waa mid dusan daalu naadiratun mid wurhuuraysa oo dhalaalaysa marka eh, wurhurayo maaragtay eh, dalaga baxa iyo doogga iyo waxaas naadiratun way eegaysaa nadiirun mid wurhuraya dhalaalaya nadiirun mid mid kale la mida xandalatun iyo xandalatun oo isna geedkii ah qadhaadha nadara wuu wurhuray nadara wuu eegay madaratun dhibaato madaratun madara markay tahay waa meel dhagax shilcada oo badan leh eada madara markay daada tahay qaada wuu guray biyihii oo kale way gureen biyihii qaada wuu cadhooday qarada wuu jaray qarada geedhihiibuu gurtay qarada geedhihiibuu gurtay xaada yani hawdan dar buu sameeyey darka biyaha marka loo samaynayo ayuu sameeyey xaada xadda wuu dhiirigeliyey iyo xadda wuxuu haystaa dheef nasiib oo qofka matala hantida haysto oo kale ardun iyo oo dhulkii iyo ardun atadriib athaalith ereyadaas yacni waa erayo fara badan oo uu doonayo kale qofku inuu barto oo uu xafido atadriib athaalith waxa weeye layliska saddexaad istamc dhegayso waacid ku soo celi waa qur'aankii wujuuhun wejiyo naadiratun way werwerayaan maalinta qiyaamaha allahuma ajcalnaa minhum ilaa rabbihaa naadiratun allahoodna way eegayaan ina bacda adanni ismoodsiiska iyo malaha qaar ka midihii imun waa dembi weeye fadallat waxay noqotay acnaaquhum luqumahooda iyo qoortoodu lahaa khaadiciin qaar yacnihii waartay u hoggaansan oo u dulaysan bal idaalimuuna fii dalaalin mubiin kuwa gardaranayaasha ahi waxay ku sugan yihiin ambasho caddaan ah iyo lumitaan xaqa ay ka lumeen faacrib canhum ka jeedso wantadir sug inahu muntadirun iyana way sugi doonaan arrimuhusay noqonayaan ina yacdu aalimuun uma ballan qaadayaan kuwa dembiilayaashiihi bacduhum barhkood bacdan barhka kale ilaa guruuran lugooyo iyo luufluuf uunbay u ballan qaadayaan waxba kama jiraan waxay ballan qaadayaan wallaahu dulfadli alcadiim ilaahay deeq weyn buu leeyahay subxaanahu wa tacaala walow kaana bacduhum libacdin dahiiran ha isuba gargaaraan oo barhkoodba barh ha u gargaaraan kuwaasna waa qur-aankii oo iyagana mar walba wuxuu soo qaataa ereyga aynu marayno kelmadaha ay ku jiraan ereyada aynu marayno kolba laba erey ثaaniya fahmu اlmasmuuc iminkana waxa weeye wixii la dhegaystay ee la maqlay in la fahmo atadrib اlأwal layliska koobaad istamic ila alxiwaar wada sheekaysiga dhegayso kani waa ka cajiradaha laga dhegaysanayo uma akmil dhammaystir hadalkan in baa la qoray inta kale adigu dhammaystir haaruun ninka la yidhaha wuxuu ka hadlayaa min dabeedna waad dhammaystiri doontaa alwaqtu fii dimashqa waktigu wati maaragtay magaalada dimashqa markaa waa sii dhammaysta markays cajalada aad dhegaysato aljawu fii dimashq hawada iyo maaragtay cimiladu dimashq waxay tahay baad ku dhammaystiri doontaa darajat alxaraara heer kulka waxay tahay baad sii dhammaystiri doontaa haaruun yaqdi wuxuu ku dhammaysanayaa alcudlata faslxiisa fii dalku ku dhamaystay goobta ku dhamaystay markaa halka cajaladaad ka dhegaysanaysa التdريب الثاني layliska labaad istamic ilى الmukaalama wada hadalka dhegeysa iminka mukaalamadu waa marka laga hadlayo telefoonka lagu wada hadlayo laba qofoo wada hadlaya cajalada ka dhegaysanaysaa ثuma أجib calى أسئلةi su-aalahan ka jawaab ayna sayaqضي صلاaxun ninka صلاح la halku ku dhammaysanaya alcudlaةa fasaxa waxaad ka dhegaysatay cajalada dabeedna adaa buuxinaya ayna sayaqضي mustaفى alcudla waa kuwa wada hadlaya labadaa nin baa wada hadlaya oo cajiraday la socdaan mustafana halkuu ku soo dhammaysanaya kayf aljaw cimiladii hawadu waa sidee ma wakti ma kulaylba ma qabowba ma dheda ma daruurba ma dheeda waxaa taale ceeryaama ma maxaa jira marka waxaaso dham waxay noqonayaan maxay jawiga hal haadaa faslu shitaa kanima waktigii jiiraalkaa waad buuxinaysaa hal sayaxduru awlaadu saalix miyay imanayaan carruurtii saalix dhalay ayna sayadhabu mustafa wasalxun wasalaaxun wasalaax halkay tegayaan salaax mustafiyo salaax waa labada nin wada hadlaya ee fasaxa qaadanaya mataa sayadhabu mustafa wasalaaxun goormay tegayaan waxaad ka dhegaysanaysaa intaba cajaladda atadriib athaalid waxa weeye layliska saddexaad istamic ila alfiqra tuducan dhegayso in hadalahoo go-an weeye uma ajib can asilati dabeedna su-aalahan ka jawaab kanna waa dhegaysiguu ku jiraa fii ayi madiinati yaskunu axmed magaalada uu axmed degan yahay waa magaaladee hal yaskunu fii beytin ma guri buu degan yahay hal yacmalu axmed fii london axmed ma la dhan buu ka shaqeeyaa hal yuxibu fasla shitaa wakhtiga jiilaalka axmed miyuu jecel yahay kam darajatulxaraarati fi leyl intay habeenkii heerkulku waa intuu maraya ayna yaqdi cudlata sayf halkuu ku soo dhammaysan doonaa fasaxa xagaaga limaada yadhabu ilaa misr masr muxuu u tegayaa sababtu u tegayaa waa maxay atadriib الraabic intaba markaad dhegaysta fiqrada ayaad jawaabtooda ka maqlaysaa atadriib الraabic layliska afraad istamic ila alfiqra haddana dhegaysa imika tuducan hadalkee isku xidhan waa cajaladaka ku jira halkan kuma qorna uma ajib can اlas'ilati su-aalaha ka jawaab ilaa ayna dahaba maxmuud halkuu maxamuud tegey mataa dahaba goormuu tegey meeshaa uu tegey maadaa taraka fi lbeyt guriga muxuu kaga tegey intuba waxaa laga dhegaysanaya cajaladda hal haadaa faslu rabiic ma waxa weeye kani waktigii guga limaada maxaa yeelay hal dahaba maxmuud ila alcamal shaqadii miyuu tegey maxamuud limaa dahaba ila abiib muxuu dhakhtarka ugu tegey kam yooman baqiya fi lbeyt imise maalmood buu guriga joogay oo aanu shaqada tegin nin bukaynu yahay baad ka fahmaysaa waxaan lagu warramayo aanu shaqadiina tegin dhakhtarka uu tegey maalmana guriga uu jiifay mataase yadhabu ila sharika goormuu tegi doonaa sharkadduu ka shaqaynaya alkalaam iminkana waxa weeye waa hadalkii atadriib اlأwal layliska koobaad tabaadal اlxiwaara maca zamiilika kama fi اlmithaal isweydaarseeda wada sheekaysa adiga saaxiibkaa sida tusaalaha lagugu tusayo tusaale muxuu yidhi almithaal ta waaxid kayfa aljawu fi london cimilada iyo hawadu waa sidee taitini ba wuxuu yidhi aljawu baaridun jiddan fi london jawigu ama hawadu aad bay u qabowdahay london waxaa waaxad baa kam darajatu xaraarati alaan intee heerkulku imika maraya london daitin wuxuu hi darajatu xaraarati alaan hamsun waa an digriiba aljazaa'ir muctadil baa markaa kuu qoran waxaa markaa isagoo kale waxaa tahay kayfa aljawu fi ljazaa'ir dalka la yidhaha algeria waa sidee imika cimiladu markaasoo aljawu muctadilun fi ljazaa'ir waa dhexdhexaad كم درجة الحرارة وإمسة درجة heerkulku halkuu marayaa soona darajatu lxaraarati cashrun saasaa kuu qoran waxa weeye waa toban ariyaad daafiun cishriin baa imanka kuu qoran waxa weeye kayfa aljawu fi riyaad waa sidee jawigu riyaad imanka waa sidee waa soo odhanaya aljawu daafiun cimiladu way diiran tahay way diiran tahay si riyaad yaa la odhanayaa riyaad waa diirimaad imanka kam darajatu alxaraarati alaan imisay maraysaa heerkulku imika wuxoo dhan markaa darajatuxaraarati cishruuna heerkulku waa labaatan digrii marka taxaarun ayaa markaa qoran wuxuu la odhanayaa markaa kayfa aljawu fii maka cimiladu waa sidee maka wuusuu odhanayaa aljawu xaarun waa kulayl jiddan fii ariyaad aad bay u kulushahay imika kam darajatu xaraarati alaan waa imise heerkulku imika wuusuu odhanayaa darajatu xaraarati arbaciin digrii afartan bay maraysaa tunis muctadil ba haddana kuu qoran wuxuu la odhanayaa kayfa aljawu fii tunis dalka tunisia waa halkuu marayaa jawiga ama waa sidee jawigu waa sidee siduu yahay wuxuu odhanaya aljawu muctadilu fii tunis waa dhexdhexaad kam darajatu alxaraarati alaan heerkulku halkuu imanka marayaa darajatu alxaraarati khamsun waa shan digrii التدريب الثاني هذنا تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال isweydaarsada wada sheekaysi saaxiibka sida tusaalahan ku qoran almithaal waxa weeye da waaxid hal sataqdi alcudlata fii london waxaad ku dhammaysan doontaa fasaxa magaalada la dhan taa itiniin baa wuxu uhi laa maya saaqdiha fii tunis dalka tunisaan ku dhammaysan doonaan tegaya taa waaxid baa limaada maxaad u tegaysaa tunis taa itin wuxuu ihi aljawu baaridun fii london hawadu ama cimiladu waa qabow ee london wa muctadilu fii tunis tunisna waa dhexdhexaad sidaasaan uga tegayaa الرياض المدينة ayaa imika kuu qoran intaan leekas waxaad tidhahdaa hal sataqdi alcudlata fi الriyaad waxaad ku dhammaysan doontaa muxuu ahaa fasaxa riyaad wasoo odhanaya laa maya saaqdiha fi lmadiina madiinaan ku dhammaysan doonaa limaada baa dabadna lo odhanaya masoo odhanaya aljawu baaridun fi الriyaad cimiladu imika waa qabow riyaad wa muctadilun fi lmadiina madiinana waa dhexdhexaad marka haddana ku qoran hal sataqdi alcudlata fi niger ma nature baad ku dhamaysan doontaa waa dal laa maya buu odhanaya saaqdihaa fii misr masr baan ku dhammaysanaya limaada buu odhanaya so aljawu baaridun fii najer najer waxa weeyaan hawadu iyo cimiladu waa qabow wa muctadilun fii misr misrna waa dhexdhexaad alkhurduum maka baa ku qoran halse taqdi alcudlata fi lkhurduum ma khurduum baad ku dhammaysan doontaa caasimadda sudan ma soo odhanaya laa maya saaqdiha waxaan ku dhammaysan doonaa fii makata markaan ku dhabaysaan tegaya limaada baa la odhanaya marka maxaad u tegaysaa soo aljawu baaridun fi kharduum jawiga iyo cimiladu waa qabow kharduum wa muctadilun fi maka makara imaka waa dhexdhexa soo odhanaya hal sataqdii alcudlata fi bakistan ma bakistan baad ku dhamaysanaysaa fasaxaaga laa buu odhanaya saaqdiha waxaan ku dhamaysanayaa fi sacuudiya dalka sacuudiga limaada baa markaa maxaad ugu dhamaysanaysaa wuxuu soo odhanaya aljawu baaridun fi bakistan cimiladu waa qabow bakistan wa muctadilun fi sacuudiya sacuudigana waxa weeye dhexdhexaad atadriib athalith leyska saddexaad ee ku saabsan hadalka iyo kalaamka waxa weeye tabaadal alxiwaara maca zamiilik isweydaarsida wada sheekaysi adiya saaxiibka kama fi lmithaal sida tusaalahan ku qoran almithaal tusaalihi waxaa weeye daa waaxid ardaygii koowaad wuxuu yidhi ayna sataqdii ayna sanaqdi wuxuu yidhi ayna sanaqdi cudlata alusbuuc halkeen kusoo dhammaysanaynaa fasaxa wiigga daytinin baa yidhi nadhabu ilaa camaan baan tegaynaa waa caasimadda urdun camaan ayaan tegaynaa daa waaxid baa wuxuu yidhi camaan baciidatun camaan waa fog tahaye nadhabu ilaa makata makaan tegaynaa daytinin baa uhi fikratun طayiba waa talo wanaagsan nadhabu ilaa makata makaan tegaynaa si aad sheegayso cudlata arabiic baa haddana qoran ariyaad almadiina intaasaa qoran waasuu odhanaya ayna sanaqdi cudlata arabiic halkaan kusoo dhammaysanaynaa fasaxa guga waasuu odhanaya nadhabu ilى riyaad riyaad baan tegaynaa waasuu odhanayaa alriyaad baciidatun riyaad way fog tahaye nadhabu ilaa almadiina baan tegaynaa wuxuu odhanaya fikratun طayibatun waa tala fiican nadhabu ila almadiina sidaad sheegtay madiinaan tegayna cudlatu sayf annature alurdun baa markaa qoran wuxuu odhanaya markaa ayna sanaqdi cudlata sayf halkaan ku soo dhammaysanaynaa fasaxa xagaaga waasuu odhanayaa nadhabu ilى الniger dalka niger baan tegaynaa wuxuu odhanaya ka kalena الniger baciidatun waa ay fog tahay nadhabu ilى ilى اurdun urdun baan tegaynaa soo odhanaya fikratun طayiba waa talo fiican nadhabu ilى اurdun urdun baan tegaynaa cudlat arabiic baa halkan ku qoran bakistan masr baa dabeedna qoran ayna sanaqdi cudlat arabiic halkeen ku dhammaysan doonaa fasaxa guga masu odhanayaa nadhabu waxaan tegaynaa ilaa bakistan waxuuna bakistan baciidatun bakistan way fog tahay nadhabu ilaa misr masr baan tegaynaa waxuuna fikratun طayibatun waa fikrad wanaagsan nadhabu ilaa misr misr baan tegaynaa cudlatu sayf baa halkan ku qoran london tunis waxuuna ilaa e, e, ayna sanaqdi cudlata sayf halkan kusoo dhammaysanaynaa fasaxa xagaaga usoo odhanayaa nadhabu ilaa london dalka magaalada dhan baan tegaynaa magaalada la dhan baynu tegaynaa wuxuu london baciida way fog tahay nadhab waxaan tegaynaa tunis tunis baynu tegaynaa buu odhanaya ka kale soona fikratun طayiba tala fiican weeye nadhabu ilaa tunis baan tegaynaa التدريب الرابع layliska afraad tabaadل الحوار مع زميلك isweydaarsada xwaar iyo wada sheekaysi adiyo saaxiibka kama في المثال sida tusaalahaan ku qoran المثال waxa weeye tusaale da waaxid wuxuu hal nadhabu ila suuq الآن iminka suuqa ma tagnaa itniin daayitin wuxuu odhanayaa asmaa tumdir roobkii celku wuu da'ayaa taa waxayd baa odhanaya maadaa nafcal maxaan yeelnaa markaa maxaan yeelnaa taa itini baa odhanaya nabqaa eh, nabqi aleyla caaw waxaan iska joogaynaa fi lbeyti guriga da waaxid baa odhanaya wanadhabu waxaan tegaynaa hadan berri ila suuqi suuqaan tegi doonaa insha allah haddii alla yidhaha ayuu dabeedna odhanaya ashaati baa imaka halkaa ku qoran xeeligii xeebta badda weeye badda qarkeeda wuxuona markaa intaa in lagba laga sameeya hal nadhabu ila shaati al'aan ma tagnaa xilliga badda imika wuxuu odhanayaa ashamaa tumdir celku wuu da'ayaa lama bixi karo wuxuu odhanaya maadaa nafcal maxaan yeelanaa wuxuu nabqa nabqi alleylata fi lbeyt gurigaan caawa iska joogaynaa wuxuuna kalena waa nadhabu gadan barraan tegi doonaa ee waa isagii odhanaya waa nadhabu gadan barraan tegi doonaa ila suuq ila shaati xeebta insha allah haddii alla yidhaha albari ma u baxnaa miyigiyo bannaanka ayuu odhanaya su odhanaya hal nadhabu ilى اlbari alآan iminka ma u baxnaa banaanka wuxuu odhanaya ka labaadna aلsamaau tumdir cirkaa da'aya wasu odhanaya maada nafcal maxaan yeelnaa wasu odhanaya nabqa allaylaةa fi اlbeyt gurigaan caawa iska joogi doonaa wanadhabu hadan barhaan tegi doonaa ilى اlbari e, miyiga u bixi doonaa insha allah hadda la almadrasa baa qoran wuxu odhan hal nadhabu ilى اlmadrasati alآan ma tagnaa imanka madrasada soo asma tumdir cerkaa da'aya soo maada nafcal maxaan yeelnaa soo nabqaa fi lbeyt gurigaan iska joogaynaa alleylata caawa nabqaa alleylata fi lbeyt caawa gurigaan joogaynaa wanadhabu gadan ila almadrasa madrasadaan tegi doonaa insha allah hadda laydhaha aljaamica baa halkaa kugu qoran waa intaa in la eegun hal nadhabu ila aljaamica alaan iminka jaamicadda ma tagnaa oo soo odhanaya asmaa tumdir cerkaa da'aya roobka lama bixi karo maada nafcal boo maxaan yeelnaa wuxuu odhanayaa nabqi alleylata fi lbeyt caawa gurigaan iska joogaynaa wa nadhabu dabeedna odhanaya ka kale waan tegaynaa hadan ila aljaamica in sha allah haddii alla yidhaha التdريب الkhاamis oo isna kalaamkii ku saabsan wada sheekay mxuu ahaa layliska شhanaad tabaadل السu'aaل wاljawaab maca زumalaaئik isweydaarsada weydiin iyo warcelin adiyo saaxiibada kama fi الmiثaal sida tusaalahan waa markay dhowr qof yihiin ألف قيبت laba qaybood ألف yaba aweye qaybta hore waxa way da waaxid saأxdiru اkhayma alkhayma anigu taandhadaan keenayaa maadaasa tuxdiru adigu maxaad keenaysaa waa markay meel u baxayaan taatina wuxuu ihi axdiru saأxdiru asajaada kii hore wuxuu ihi saأxdiru alkhayma anigu waxaan keenaya taandhada ee maadaasa tuxdiru adigu maxaad keenaysaa saأxdiru waxaan keenaya anugan soo qaadaya asajaadata rooggaan soo qaadaya maadaasa tuxdiru kii saddexaad baa lagu leeyahay aduna maxaad keenaysaa markaasuu wuxuu ihi waa kii saddexaad iyo ka afraad iyo ka shanaad iyo ka lixaad soo xdur aطcaam ana cuntadaan keenayaa maadaasa tuxdaru ki afraad baa lagu yidhi adna maxaad keenaysaa markaasuu leeyahay <coughs> kii shanaad soo xdur ashraab anna wax cabitaankaan keenaya maadaasa tuxdar kii lixaad baa lagu yidhi maxaad adigu keenaysaa soo xdur ashaay anuu shaahi baan keenayaa buu yidhi maadaasa tuxdar baa lagu yidhi dabeed maxaad keenaysaa kii lixaad soo xdur almaa anna biyahaan keenaya maadaasa tuxdar maxaad keenaysaa baa lagu yidhi kii kale markaasuu soo xdur alqahwa anna bunkaan inoo keenaya da waa qaybta labaad da waaxid wuxu uhi usratii sataxduru macii aniga waxay soo raacaysa qoyskayga carruurtii iyo xaaskayga man sayaxduru macak adiga yaa ku soo raacaya markaynu miyiga u baxayno da itniin wuxuu hi akhii aniga walaalkay akhii sayaxduru macii aniga walaalkay baa isoo raacaya man sayaxduru macak kii saddexaad waxa hi adiga ku soo raacaya markaasuu yidhi eh, kii saddexaadna eh, sataxduru eh, jadd jaddatii ayaydaba ay soo raacaysa man sayaxduru macaka iyo adiga ku soo raacaya sayaxduru macii eh, sayaxduru sadiiqii maci waxay soo raacaya saaxiibkay man sayaxduru macak yaa ku soo raacaya sayaxduru ibni maci waxay soo raacaya eh, inankayga man sayaxduru macak sataxduru ibnatii maci inantayda ay soo raacaysa man sayaxduru macak yaa ku soo raacaya adiga sayaxduru jaddii maci <coughs> waxaa soo raacaya awogii man sayaxduru macak yaa adiga ku soo raacaya sataxduru zawjatii maci waxay la socon doonta xaaskayga gabadhayda su-aalahaasay isweydiinayaan atadriib saadis layliska lixaad ajib cala asilati ataaliya su-aalaha soo socda ka jawaab kayfa aljaw alaan waa sidee jawigu imika aljaw aljaw aljawu muctadilun jawigu waa dhexdhexaad kam darajatu xaraara darajada yani heerkulku halkuu maraya darajatulxaraarati cishruun darajatulxaraarati cishruun darajada xaraaradu waxa weeye waa labaatan mataa tumdiru samaa goormay da'aysaa samadu asamaau tumdiru fi lkhariif waxay da'daa dayrtii kayfa aljawu fii fasli shitaa waa sidee xilliga jiilaalka jawigu waa sidee aljawu baaridu fii fasli shitaa waa qabow xilliga jiilaalka kayfa aljawu fii fasli rabiic waa sidee jawiga waktiga guga aljawi muctadil fii fasli الrabiic waa dhexdhexaad ee waktiga guga qabow iyo kuleel midna maaha kayfa aljawu fii fasli sayf waa sidee jawigii cimiladu hawadu waktiga xagaaga aljawu xaarun fii fasli sayf waktiga xagaaga waa kulayl ayna taqdi cudrat alasbuuc halkeed ku dhammaysanaysaa muxuu ahaa fasaxa wiiga limaada waayo markuu meel sheego la odhanaya waayo ayna taqdi cudlat arabiici limaada halkaad ku dhamaysanaysaa fasaxa guga maxaadse ugu tegeysaa halkaa ayna taqdi cudlata sayf halkaad ku dhamaysanaysaa fasaxa xagaaga markuu meel sheego la odhanaya limaada maxaad u tegeysaa meesha mataa tadhabu ila shaati xeeliga badda goormaad tegeysaa mataa tadhabu ila albari goormaad miyiga u baxaysaa alqira'atu walkitaabatu iminkana weeye waa akhriskii iyo qoraalkii awalan alqira'a waxaan ku horaynaynaa qoraalka altadriib eh, alawal layliska koobaad iqra akhri alfiqrata tuducan isku xidhan uma ajmac an asilati dabeedna su'aalahanka jawaab tuduca isku xidhani waxa weeye hadalka sidan u qoran haadaa faslu rabiic kani waa waktigii guga aljawu muctadilun cimiladu waa dhexdhexaad haadihil ayaa maalmahan guga darajatulxaraarati cishruun darajada ama heerkulku waa toban labaatan digrii weeye usratu xaazim qoyska ninka xaazim la yidhaahdaa caruurtiisa iyo xaaskiisa isagu taqdi waxaa ku soo dhammaysanayaan alcudra tafasaxa fi lbari miyiga xaazim xaazim axdara wuxuu keenay alkhaymata wuxuu keenay taandhadii wasajaadata rooggiina wuu keenay waaxdara alqahwata bunkiina wuu keenay washaaya shaahiina wuu keenay watamra timirtii buu keenay xaazim xaazim yaqra wuxuu akhriyayaa kitaaban kitaab buu ku akhriyayaa fi lkhaymati taandhada dhexdeeda ayu faslin haada waa xili ma xilligani haada faslu rabiic waa xilligii guga كم درجة الحرارة إمسا مريا هيركلكو عشرون الحرارة درجة الحرارة عشرون ولا باتن ماذا أحضر حازم حازم هو أحضر حازم هو الخيمة والسجادة والقهوة والشاي والتمر انت أبو كان كيف الجو واسديه عملته الجو معتدل ودحدحات أين تقضي أسرة حازم العضلة هل يقصر ما يسنيان تقضي إلى البر في البر وحكسر ما يسنيان miyiga maada yafcalu xaasim fi lkhayma muxuu ku qabanayaa xaasim markuu khaymada dhexdeeda ku jiro yaqra'u kitaaban fi lkhayma kitaab buu ku akriya atadriib haani layliska eh, mxuu ahaa labaad iqra' alfiqra tudcan akhri uma ajim can asilati su'aalahan ka jawaab intaad tudca akhrido su-aalaha lagaa weydiiye ka jawaab haadaa faslu khariif xilligana waa xilligii dayrta asamaau tumdir alaan cirku iminka wuu da'ayaa usratu ibraahim qoyska ibraahim filbeyti gurigay ku jiraan ibraahim ibraahim lam yadhab ila alcamal shaqada muu tegin sababtu waxa weeyaan waa shaqada muu teginoo roob baa da'aya almadaru roobku kaiirun wuu fara badan yahay fi lkhaarij dibadda marka guriga laga baxo ibraahim yaqdi minaa wuxuu ku soo dhammaysanayaa alyowma maanta wuxuu ku dhammaysanayaa filbeyti guriguu ku dhammaysanayaa oo ma tegayo shaqada waayo waa roobabowey yaqra'u kitaaban kitaab buu akhriyaya aw saxiifatan ama jirdad buu akhriyaya hadan berri fi sabaax aroorta markay noqoto sayidhab wuxuu tegi doonaa ibraahim ibraahim ilal camal buu tegi doonaa in sha allah markuu roobku qaado ayu faslin haada waa xilli ma xilligani haada faslu khariif xilligana waa xilligii dayrta ayna ibraahim ibraahim halkuu joogaa ibraahim fi lbeyt ibraahim guriguu ku jiraa hal yadhabu alaana ila alcamal miyuu tegayaa shaqada laa yadhabu alaana ila alcamal shaqada ma tegayo limaada asamaau tumtir dee cerkii baa da'aya ama alma e, e, kairu fi lkharij dibadda biyo badan baa maraya iyo roob badan yaqdi ibrahim alyawm maanta halkuu ku dhamaysanaya maalinta yaqdi ibrahim fi lbeyt gurigu maanta iska joogaya hal huwa maridun miyuu bukaa laa ma buko maada yafcal fi lbeyt guriga muxuu ku qabanaya yaqra'u kitaaban kitaab buu akhriyaya aw saxiifatan ama jaridad buu akhriyaya mataa yadhabu ila alcamal yadhabu hadan yadhabu ila alcamali hadan e, berriuu tegi doonaa berri ayuu tegi doonaa التدريب الثالث waxa weeye tdriibka ama layliska saddexaad اقرأ الفقرة haddana tudca akri ثuma أجب عن الأسئلة su-aalaha ka jawaab hada فصل الصayf waa waktigii xagaaga waktigani aljaw xaarun cimiladu iyo hawadu waa kulayl fi riyaad magaalada riyaad haadihi ayaa maalmahan xagaaga ay tahay darajaة الxaraara heerkulku arbacuuna waa afartan digrii maaliku ninka la yidhaha laa yuxib اlxara kulaylka ma jecla huwa yadhabu wuxuu tegiyaa hadday kulusa wuxuu tegayaa maca usrati isagiiyo qoyskiisuba ilaa bakistan bay tegayaan oo ay fasaxa ku tegayaan tadhabu اlusraةu biطaa'ira waxay ku tegayaan bakistan diyaarad bay u raacayaan qoyskuba yaqdi maalikun maalik wuxuu kusoo dhammaysan doonaa maca usrati isagiiyo qoyskiisu shahran bil bay soo joogi doonaan fii bakistan aljawu hawada iyo cimiladu muctadilun waa dhexdhexaad hunaaka halka bakistan qabow iyo kuleel midna ma aha dabeedna fasax halkaasuu tegaya ayu faslin haada xiligan waa xilima haadaa faslu sayf waa xiligii xagaaga kayfa aljawu fi riyaad aljawu xaarun fi riyaad wuu kulul yahay jawigu ama cimiladu waa kuleyl marka riyaad la joogo kam darajat اxaraarati fi riyaad waa eh, imisa ayay maraysaa darajat اxaraarati arbacuun waa afartan digrii bay maraysa aad bay u kulushahay hal yuxibu maalik alxar miyuu jecel yahay maalik kuleylka la ma jecla yadhabu maali maca usratii halkuu tegayaa maali isagoo qoyskiisa wata yadhabu maalik ilaa bakistan bakistan buu tegayaa kayfa yadhabu ilaa bakistan siduu bakistan ku tegayaa yadhabu ilaa bakistan bidaa'ira wuxuu ku tegayaa diyaarad kam shahra yaqdi maca usratihi imise bilood buu kusoo dhammaysan doonaa fi bakistan isagoo qoyskiisa la socda yaqdi maca usratihi shahr ayuu kusoo dhammaysan doonaa fi bakistan kayfa aljawu hunaak hawoodu ayay cimiladu waa halkee waa sidee halkaa aljaw muctadilun hunaag xaggaa bakistan dhexdhexaad wey qabow iyo kuleyl midna maaha atadriib الraabic layliska muxuu ahaa afraad waxa weeye iqra alfiqra tudca akri tudca akri uma ajib can as'ilati ka jawaab hada faslu الshita kan waa xilligii jiilaalka turkiya baaridatun dalka turkiya waa qabow kolkaa jiddan aad iyo aad في hada الفصل xiligaa aad bay u qabowdahay jiilaalka saalix ninka la yidhaahdaa laa yuxibu اlbarda qabowga ma jecla darajaة الxaraara heerkulkuna taxta sifr eber bay ka hoosaysaa fi leyli habeenkii markaad turkiga joogto ee waktiguna jiilaal yahay alcudlatu fasaxuna bacda usbuucin baa la geli doonaa fasaxa oo madrasaya walba la fasaxi doonaa sayidhabu saalixu wuxuu tegi doonaa ilaa makata markuu u baxi doonaa u xagaabaxaya ama u jiilaal baxaya oo waktiga waxaa laga baxaa inta badan dal walba waxaa la fasaxaa waktiga dhaawatadu badan tahay ilaa maka tama kuu tegi doonaa lilcumrati cumru u tegi doonaa inuu ku soo cumraysto wasalaati fi lmasjid alxaraam iyo masaajidka sarafto inuu kusoo tukado aljawu haddaba hawadu iyo cimiladu daafi'un waa diirimaad fii makata maka haadihi alayaam maalmaha jilaalka ah ay aad u qabowdahay turkigu waa iyadu waa diirimaad ayu faslin haada xilligan waa xillima haadaa faslu shitaa baad odhanaysaa markaa waa su-aalihii laga jawaabay waa kuwan haadaa faslu shitaa kan waa xilligii jiilaalka Eh, kayf aljawu fi turkiya turkigu waa turkiga waa sidee hawadu ama cimiladu waktiga aljawu baaridun jiddan aad buu qabow yahay fii turkiya turkiya wuu qabow yahay fii hada alfasli xilligan kam darajatu xaraarati fi leyl intay gaadhaa heerkulka eh, cimiladu intay gaadhaa muxuu ahaa habeenkii darajatu xaraarati taxta sifr fi leyl eber bay ka hoosaysaa hal yuxibu saalix fasla shitaa saalix ma jecel yahay xilliga jiilaalka laa ma jecla limaada hal yuxibu fasla shitaa miyuu jecel yahay xilliga jiilaalka laa maya limaada liannahu baarid wuu qabow yahay mataa cudlatu saalix waa goorma fasaxa waktigu gelaya saalix bacda usbuuc wiil kadib uu gelaya ayna sayadhab halkuu tegi doonaa sayadhabu ilaa maka makuu tegayaa maadaa yasafcal hunaag maka muxuu ka qaban doonaa yactamir wuu cumraysanaya wayusalli fii masjid xaramna wuu kusoo tukan doonaa kayfa aljawu fii maka eh, hawadu ama cimiladu waa sidee maka aljawu muctadilun aljawu daafi wuu diiran yahay wuu diiran yahay diirimaadku waa markay darajadu ilaa labaatan meelahaa tahay atadribu awal cafwan eh, haaniyan alkitaaba iminka waxaan qaadanaynaa qoraalkii ayaanu qaadanaynaa eh, almithaal sil atadriib alawal de leliska koobaad sil bayn اxarfi sil bayn اxruuf dheh xuruufta isku xidhiidhi way googo-anta imika litusbixa kelimatan kama fi lmithaal saa u noqoto xuruuftaasi kelmad halkaa waxaa ku qoran almithaal fa saad ram wuu isku xidhay dabeedna faslun baa soo baxay galaas imika halkan fa baa qoran waa iyadii un taasi waa faslun un halkan waxaa qoran ba ra iyo ba iyo ya ayaa halkaa qoran rabiic bay noqonaysa marka la isku xidho oo gugii ah halkan waxaa qoran ba iyo alif iyo ra iyo daal oo iyaduna marka la isku xidho waxay noqonaysaa baarid waa mid qabow ayayna ku noqonaysaa markaa halkanna kha iyo ya iyo waxaa isku xidhan iyadana maaragtay taabaa isku qoran iyaduna maxay noqonaysaa khaymatun maxay noqonaysaa markaa khaymatun taandhay noqonaysaa halkanna waxa weeyaan waa xa iyo ra iyo alif iyo ra iyo taa kale xaraaratun bay ku noqonaysaa tanna waa kha iyo ra iyo ya iyo fa khariifun oo dayrtiya ayay ku noqonaysaa marka la isku xidho التdريب الثاني layska labaad ratib الxروف xruufta isku hagaaji ثuma sil taa hore isku xidhin ba la wuri si toosa tan waxa udhaxaysa horta mid walba iyadoo kala googo-an si ay isugu quman tahay isu daba dhig dabeedna haddana isku qoro kelmad ka soo saar ta horena waa kelmadun ka soo saar hadduu kuraa sil bayn الxruuf isku hagaaji maaha ratib ثuma sil weya tani horta marka hore xaraf walba xarafiisa isagoo aan lagu xidhin ku daba qoro isku qumaati dabeedna iyagoo isku xidhan haddana qor muxuu yidhi ratib ilxuruuf horta xuruufta isdaba dhig oo habeeo tah si ay ahaan doonto u tahay iyadoo isku qornayn uma sil baynaha haddana isku xidh oo kelmad ka samee litusbixa kelimatan si ay kelmad u noqoto kamaa fi lmithaal sida tusaalahan almithaal u fiirso waa maxay waa kaaf iyo laam iyo miim iyo ta iyo ya iyo taa baa imanka qorna marka hore ya qor ta'na qor kaaf qor laam qor miim qor dabeedna haddana isku xidh oo kelmad kastaba oo dheh yatakalam wuu hadlayaa dabeedna dheh iminka waxaa qoran ta iyo daal iyo jiim iyo ra halkaa waxaad ku qortaa daal qor dabeedna ra qor dabeedna jiim qor haddana gaara dabeedna ta qor halka labaadna waxaad ku qortaa darajatun ay markaa kuu soo baxaysa muxuu ahaa halkanna waa saas oo kale waa ra ta da iyo miim intaad isku hagaajiso waxaad qortaa ta qor tan da ku xigsii maamiim ku xigsii da ku xigsi ra ku xigsii tamduru dabeedna qor tumdiru tumdiru saa qor tanna waa waxaa la mid a tacmalu bay noqon doontaa intan dambana tanna waa jumcatun bay noqon doontaa tanna waxay noqon doontaa iyadana iyado intaas ku xidhay saasoo kale u qor atadriib الثالث tusaalaha saddexaad layliska saddexaad اktub alkalimaat waxaad qortaa erayada taxta suwari sawirada ku hoos qor kamaa fi miaal sida tusaalahan ku qoran eeg halkaa shaati soo ma aragtid waa xelliga badda wuu ku hoos qoray dabeedna saa ugu hoos qor dajaajun intaad kelmaddaa soo qaado sawirkaa digaaga hoosgee qahwatun bumba halkaa ku qoran koobkaa gaaban labada hoos dhig xaafilatun bas baa qoran baskaa ku hoos qor sawirka sayaaratun baabuurka hee tagsiga ah ee qoran ku hoos qor khaymatun taandhada xaggaa ku taalla ee midabada dhowrka ale ah ku hoos qor ee samakun kalluunka digaaga xaggaa ka xige ku qor ee shaatiunna waa kaa kuugu qoranba sawirrada mid walba magaciisa inuu halkan uu ku qorayo la doono mid walba isku habaysna isku hagaaji atadriib araabic kanna waxa weeye waa tadriibka muxuu ahaa afraad ama layska afraad sil bayna kuli kelimatin Eh, waxaad xidhiirisaa kelmad kasta eh, sil waxaad xidhiirsaa bayna kuli kelimatayn laba kelmadood oo islaba isla doono litusbixa si u noqdaan tacbiiran hadal macno samaynaya tacbiiran hadal macno leh si u noqdaan kama fi lmithaal sida tusaalahan markaa wuxuu ku yidhi al'aana uktuba tacbiiraat markaad isku xidho xaggan dambe ku qor iyagoo wada socda oo mid walba teedii la xidhiirsan tahay meelahan dambe ku soo qor halkaa cod labaa qoran waxaad markaa qoraysaa asayf la doono horta marka hore xariiq isugu xidh marad xariiqaa kaloo isugu xidho halkaana cudlatu sayf ku wada qor laba shaadi baa halkaa ku qoran albaxri ku qor dabeedna shaadi ilbaxri oo wada socotana laynkaa ku qor taxtabaa ku qoran taxta sifir la doono sifirkaa la doono wuu qorayba taa isagaa isku xidhay dabeedna iyadoo isku qoran halkan ku qor darajabaa halkaa ku qoran alxaraaradaa u gee dabeedna laynkaa kale ku qoray afraad fikrabaa halkan ku qoran markaa fikratun dayibatuntaa ku qor waa talo wanaagsan dabeedna laynka shanaad ku wada qor faslun baa halkan ku qoran warkaa faslu sayfkaa la doono dabeedna laynkaa lixeedaa bannaan ku qor atadriib alkhaamis layska shanaad ratib kelimaad erayada isku habee litusbixa si au noqdaan jumlatan jumla ay u noqoto erayadu kamaa fi lmithaal sida tusaalahan almithaal tusaale waxa weeye alrabiic faslu haadaa baa qoran dabeedna waxaad qortaa haadaa faslu rabiic kan waa xilligii guga sida halkaa uu ku qoray alxaraara daraja kan baa qoran kam darajatu xaraarati intaad isku qorto waxaad tidhahdaa kam darajatu alxaraarati halkaa la baneeyeyna ku qor faslu haadaa khariif baa qoran alkhariif waxaad tidhahdaa haadaa faslu khariif kan waa xilligii dayrta jiddan xaarun jawu baa qoran aljiddu xaarun qor aljawu xaarun cimiladu waa kulayl jiddan aad iyo aad sidaa u qor albari ilaa tadhab mata ayaa qorane waxaad tidhaahdaa mataa tadhabu ila albari goormaad miyiga u baxaysaa iyo bannaanka dheh oo saa ugu qor halkaa ثaلaaثuuنa alxaraara daraja qor waxaad tidhaahdaa darajaة الxaraarati ثaلaaثuuنa digrii bay maraysaa dheh oo dabeed halkaa dambe ku qor haddana التدريب السادس وهو ليلة اللحاد املأ الفراغ meesha bannaan buuxi mima bayna alqawsayn labada erey qawska ku jira mid qaado kamaa fi lmithaal sida tusaalahan almithaal tusaale waxa weeye ishrab haadaa ashaaya aطacaam maxaa ku wada qoraa marka hore ashaaya iyo aطacaan baa ku qoran ishra baa marka ay ahayd ashaaya buu ku buuxiyey kaas waa tusaalihii aan ku siiyey buu idhi inta dambe dabeedna ku qor hayaa nadhab ila suuq eeg iyo tilfaas baa qoran markaa ila suuq baad qaadanaysaad ku buuxinaysaa haada halkaa xaraaratun baa qoran halkan maxaa qoran haada iyo sayf dhexdaa bannaan xaraarat iyo fasl baa qoran haadaa faslu sayf ayaad markaa qaadanaysaa waa xilligii xagaaga aljaw muctadilun ayaa qoran aljaw muctadilun aljaw muctadilun alasbuuc alyowm alyowm baad qaadanaysaa alasbuuc ma qaadanaysid aljaw muctadil waxa weeye cimiladu waa dhexdhexaad kuleliya qabow maaha alyowma maanta afar dahaba ashitaau wadahaba waxa tegey jilaalkii wuu baxay wadahaba waxa tegey albardu iyo alxaru baa qoran albardu qabowgiina wuu baxay ilan jilaalkaa qabowe waa tahay hamsa aljawu fi shita cimaradu jilaalkii buu ku yidhi marka xaarun iyo baaridun waa qoran aljawu baaridun fi shita cimaradu waa qabow jilaalkii atadriib muxuu ahaa waa layliska toddobaade insakh qor axdara halkaa ku feegaan khamsuunana halkaa ku qor asamauna halkaa ku qor wallahu aclamu bisawaab wabilahi towfiiq